maxaa dhacay marka markii arrinkaanu intaanu gogoldhig weeye arrinkaanu markii uu dhacay maxaa marka dacwadii ku dhacay dacwadii marka wuxuu ku dhacay markaynu aynu noqonay irjaa badan markuu ina soo galay oo si fiican inoo galay oo irjaaga layna ka dhaadhiciyey inay dacwadii iyo gaaladii maxaan leeyahay muslimiintii iyo gaaladii iyo wadaadadii iyo haddii ilaahay furayay munaafiqiintii iyo wixii o dhan ba inay isdhexgalaanba mushtari meesha inay noqoto maxaa jira kan muslim weye kan muslim weye kan ahlu khayr kan ahlu khayr wax diinta ka bixi karaaba ma jiraan qof fogaan karaa ma jiro dadkao dhan isku mid weye wax doontaba samay sheekadii marka in la isdhexgala ayay noqotay wey khatar baa marka meesha ka dhacday wey meeshii marka waxa ka dhacay khatarta aad iyo aadka u weyn ayaa marka meesha ka soo baxday waxay noqotay marka inaynu dadkii oo dhan isku mid ka dhigno kii fiicnaa iyo kuu xumaa bal laga yaabo inuu kii xumaaba inaynu nidhaahno isagaa fiican kii fiicnaan inaynu nidhahno isagaa xun wayaaba dhec kartaa waxaa jira maqaasiintii mawaasiintii baa bedelmaysa sheikh alislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu ka hadlayay nimanka suufiyada la yidhahdo tawxiidkooda iyagana waynu tegi doonaa insha allah hadi ilahay na gaarsiiye ayuu ka hadlayay wuxuu yidhi shiiku markaa wuxuu yidhi waman lam yufariq bayna awliyaai illahi wa acdaa'ihi wa bayna ma amara bihi وأحقه من الإيمان والأعمال الصالحة وما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق والعصيان مع شمول قدرته ومشيئته وإلا وقع في دين المشركين ninkii aan sidaa samaynin oo aan kala saarin ilahay awliyadiisa iyo acdaadiisa alwalaa walbaraa wixii la ohan jiray meeshii bay ka baxday ma fi alwalaa walbaraa o dhan waa isku dhex jiraa yaaba la kala saaraa kulli muslimiin khaalis mu'miniin dhaba wa maxaa jira kulli la ilaha illa wada leeyi miyaan ahayn waxaan doonaan iska soosooy maxaa ka dhacay masaa'ibta ka dhacda maxay tahay masaa'ibta ka dhacaysa waxa weeye qofka in lagu dhiirigeliyo macaasidii macaasidii in lagu dhiirigeliyo maxaa jira markii la yihahdo mu'min baa tahay fiican adiga wax kaa fiicni ma jiraan laa ilaha illa soomaliid haa waa tukanaysa haa waxaan maxaa u samaysa wallahi waa iska fiic wax fiican sameyn baan islahaa laakiin aniga maanaa xumaati u socda waxa wey qofka xumaataya ku dhiiranaya marka laakiin haddii meesha la yidhaahdo maya waxaanu kufri weeye la gooyo laga tago waxba aan lagu darsan qofkii waa soo noqonaya haddii kale dadkiiba isagii baaba kaxaysanayaba sheikhu wuxuu yidhi ninkaan kala saaran ilahay awliyadiisa iyo kuwa alle jecel yahay subxaanahu watacaala iyo acmaasha ilaahay jecel yahay kuwa samaynaya iyo ilaahay acdaadiisa iyo kuwa uu necab yahay iyo isyaanka iyo kufriga iyo fusuuqa qofkii haddii aan sidaa la samayn diintaba diinulmushrikiin bay noqonaysaa waxaa jira mushrikiinta maxaa la yaqaan wax fiican iyo wuxun bay isku daraan walciyaadu billah madaxa laysu gelinaya waxay noqonaysaa buu yidhi meesha marka madaxa laysu geliyo ayaa imaanaysa bu yidhi sheku ma garanaya maxaa marka meesha ka baxday meesha marka wax ka baxday waxa la yihahdo alwalaau walbaraac waana masale caqiidi ah oo islaamka la-aantiis usan hirgelahayn wey maxaa jira waxay ka bilaabanaysaa laa ilaha ila allah alaysa kadalika laa ilaaha ila allahu bay ka bilaabanaysaa qolaynu ka tagnay qolana waa qaadanay faman yakfur bidaaquuti wayu'min billah qolaynu tuuray qolana waa qaadanay alwala walbaraa wey waa la kala baxay meeshii laabudda in la kala baxo wey maaha meesha in sidaan la isugu dhex jiro oo kibis iyo mufo la noqdo lama rabo banaanka in la kala tago wey yaa loo hiilinayaa yaa laga hiilinaya in la ogaado wey arrinkaasa marka meesha ka baxay dhibaatada ay noo keentay arrinkan waxa weeye alwalaa walbaraa inuu meesha ka baxo dhegaysta marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay wاladiina kafaruu bacduhm أwliyaau bacضi ila tafcaluuhu takun fitnaة fi اlardi wafasaad kabiir war mu'miniinay nimanka gaalada la yidhaahdo iyaga baa kol isu ah bacduhum awliyaau bacdin iyaga ayaa walaala isu ah iyagaa tol isu ayaa ah, qaraaba isu ah haddii aydinaan sidaa yeelin oo sidaa u ogaan oo aydinaan ka dhex bixin takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir fidno weyn baa dhacaysa diinkii baa laga fidnoobayaa soo ma garanaysid maxaa dhici diintii in laga fidnoobo maxaa dhici maanta salafiyiin inay ku jiraan shalay wixii ay oran jireen baarlamaankii riddada maanta in salafiyiin dhex fadhiyaan wa fasaadun kabiir wa diintaa laga fidnoobaya maanta inay dhex fadhiyaan oo leeyihiin maslaxa wey oo wixii ayaga kasoo horjeedana ay leeyihiin waa shayaadiin weeye annagaa fiican oo saxsan gaaladaa na ilaalinaysa gaalada in lagu dhex jiro oo na hayso waa sax saasay diintu tahay sidaabay maslaxaddu ku jirtaa gaalnimo miya maslaxaddu ku jirtaa diintaada iyo naftaadii adiga maxaad ula kurila adahay ayna diintaadi adiga maslaxada diintaada aan ahayn maxay tahay akhwaani ilahay subxaanahu watacaala miyuusa oran walfitnatu akbaru min alqatli ilahay miyuusan oran subxana watacaala gaalnimada ayaa dilka ka weyn ilahay miyuusan oran subxana watacaala inaad marka aad gaalo intaad dhex gasho adigoo gar weyn oo salafi ah oo shalay kufri ku sheegi jiray dhex fariisato tira baxashu ma cimaamadahay ka baqdaa gaalnimadu cimaamadaha qoladii aynu shalay riddada ku sheegi jiray innaga waa inaga cibaamadaha soo xiran ee dhex fadhiisanaye haddana le annagu weliba salafiyiin baanu nahay haashim cimaamadahay ka baqlaa wallahi inaana cimaamadaha qoon iyagaaba ugu daranba maxaa jira adaaba diin sheeganayaba kan waxbaaba loo baarbaari lahaaba baarbaar ayaaba loo geli lahaa qiil baaba loo raadin lahaa qiil lagu heli maayo adiga ibnu katiir raximah llahu tacala wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay in lam tujaina watawalla lmu'miniin wailaa waqacat fitnatu fi nnaasi haddii aydinaan gaalada ka fogaanin oo iskaga tegin oo mu'miniinta aydinaan weli ka dhigan mu'miniinta aydinaan weli ka dhigan waqacat fitnatu fi nnaasi wa huwa iltibaasu almri amarkii baa isdhexgelaya diintii wixii diin ahaa iyo wixii tawxiid ahaa iyo wixii gaalnimo ahaa baa la kala garan weynaya khalaas almasaalix dunya buu arrinka iska noqonaya wax allaale wax la kala saarayo habaya jirto ma jirto iltibaasu lmri baa dhici dhacaya wakhtilaadu lmu'miniina bilkaafiriin muminiintii iyo gaaladii ayaa isdhexgelaya mumin tukanayo gaal waardeynayo baa lasoo arkay walciyaadu billah gaal baa ilaalinayo waardeynayo waana tukanaya buu leeyahay muslimiintii kale ku waardeynayo walciyaadu billah gaal taasaa dhacaysa buu leeyahay ma garanaysaa wuxuu yidhi fayaqacu bayna annaasi waxaa dhici doona muslimiinta dadka ku dhex dhici doona fasaadun muntashirun cariiq dawiil ayaa imaan doona bu ibnu kaiir raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay sheekh xamed cali ibn catiiq annajdiy culama najdi w culimadii ugu caansanayd ugu cilmiga badnayd wey aayaddan nafteedu ka hadlay wuxuu yidhi shiikhu faahbara subxaanahu ana alkaafiriina ida lam yuwaali bacduhum bacضa bian yanxaazuu can اlmuslimiin wayaqdacuu lilmuslimiina aydiyahum minhum waila waqacat alfitnaة walfasaad اlkabiir fatabayana ana almuwaalaat اlmuslimi lilkafiri sababu اliftitaani fi اddiin soo ma garanay haddii aanay gaaladu muslimiinta ka dhex bixin oo muslimiintuna aanay gacmahooda kala dhex bixin gaalada oo banaanka aanay ka tegin oo aanay xiriirka u jarin oo arrinkaasu uusan dhicin fidno weyn ayaa dhici doonta oo maxay ka dhici doontaa fatabayana waxaa la ogaaday almuwaalaatu almuslimu lilkaafir ninka muslimka ah inuu gaal uu muwaalaad u sameeyo walaal iyo saxiib ka dhigto sababu listitaani fi ddiin waay diintiisa ayaa fidnoobaysa diinta ayaa ka fidnoobaysa walidaalika tartiib tartiib bay bahasha ku gelaysaa maslaxaan wadaa marka dambeeto waxaa la arkaya munaafiqiintii adigoo ka afdheer miyaanahay ya akhwaani wallahi waxbaa layna tusay ya akhwaan sheekhna dhegaysta isaga wuxuu yidhi arrinkaasaa dhici doona buu yidhi iyo bitarki waajibaatihi waajibaadka in laga tago wairtikaabi maxaarimihi ilahay maxaarimtiisa in lagu dhaco wlkhuruuji can sharaa'icihi waalkhuruuji can sharaa'icihi iyo ilahay sharaa'icdiisa in laga dhex baxo oo banaanka laga tago ayaa dhacaysa bulsha